بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii jawaahir اlbuqaari baabu su'aali jibriila jibriil su'aashiisii baabkeedii waaye annabiya nebiga uu su'aalay sala allahu calayhi wasalama can aliimaani waalislaami iyo waalixsaani baabkan waxaa looga hadlayaa su'aashii jibriil oo nebigu weydiiyey kana weydiiyey iimaannimada islaamnimada iyo ixsaanka can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa radia allaahu canhu qaal kaana wuxuu ahaa annabiyu kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama baarisan mid u soo muuqda baaris ayuu ahaa mid noo muuqda ama daahir ahoo rasuulka markaa baaris ah nin badbambaxsan oo noo soo muuqda yowman maalin buu baaris u ahaa uu u soo muuqday linnaasi dadka dadka ayuu u soo muuqday maalin fa aataahu rajul nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi mal iimaan iimaanku waa maxay waa maxay iimaan ayuu su'aalay ninkaa nebiga qaala rasuulkuna wuxuu yidhi al iimaanu iimaanku waxa waaye an tashhada macnaha aliimaanu iimaanku waxa waaye an tu'mina billaahi inaad ilaahay rumayso iimaanku waa inaad ilaahay rumayso iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa biliqaa'ihi iyo la kulankiisa waa maalinta aakhiree wa birusulihi iyo rusushiisa wa tu'mina bilbacfi bacfiga iyo soo saaritaankana inaad markaa rumayso waxaa suuragal ah wa biliqaa'ihi in loola jeedo biru'yatihi aragtidiisa aakhira in lagu arkahayo bacfigana mid kaa dambe aad ka dhigto wa tu'mina bilbacfi qaala wuxuu yidhi mal islaamu waayahay islaamku waa maxay qaala rasuulku wuxuu yidhi al islaamu islaamku waxawaaye asagana an tacbud allaaha inaad ilaahay caabudo an tacbud allah walaa tushrika bihi adanana u shariig yeelin laa ilaaha ila allah bay u dhigan tahay waa inaad qirtaa waxdaaniyada ilaahay adoon rabbigaa waxba u shariig yeelaynin wa tuqiima asalaata salaadana aad oogto wa tu'addiya aad gudato alsakaata almafruuda sakada waajibka ah sakada mafruudada ah ee lagugu farad yeelay ee waajibka ahna inaad markaa gudato wa tasuuma ramadaana ramadaankana aad soonto qaala ninkii wuxuu yidhi mal ixsaanu ixsaankuna waa maxay ixsaankana waa maxay qaala wuxuu yidhi nebiga an tacbud allaaha waa inaad ilaahay caabudaa an tacbud allaha inaad ilaahay caabuddo waaye ka'annaka taraahu sidii adigoo arkaayo oo kale inaad ilaahay u caabuddo subxaana wa tacaala fa in lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkaya fa innahu yaraaka asagaa ku arkaya subxaana wa tacaala haddaadan adiga u jeedin ilaahay ilaahay asagaa ku arkaya idan qofku qof arkahayoo hortaagan iska dhig oo cibaadada hagaaji oo wuxuu ku reebay kaa reebay ka tag oo wuxuu ku faray fartoon macnaha haddaadan adiga arkaynin fa innahu yaraaka qaala wuxuu yidhi matta saaca goormay saacaddu dhacaysaa matta saacatu saacadda qiyaamo waa goormee qaala rasuulku wuxuu yidhi mal mas'uulu mas-uulka ma aha midka la su'aalaya canhaa saacadda qiyaamo xaggeeda ma aha biaclama mid uga aqoon iyo cilmi iyo ogaasho badan min asaa'ili saa'ilka weydiinaya ka weydiinaya iyo ka la weydiinaya labadaba waa isku mid wasa ukhbiruka waxaanse kaaga sheekayn doonaa waxaanse wax kaaga sheegi doonaa can asharaatiha calaamaadkeeda bacdamaan la garan karin xilliga ay dhacayso waxaan wax kaaga sheegayaa calaamaadka lagu aqoonsado idaa waladat haddii ay dhasho al-ammatu addoonta rabbaha kii barbaarin lahaa kii sayidkeeda ahaa ee u talin lahaa haddii ay dhasho iyo wa idaa tataawala hadday ku dhararfaantamaan waidaa tataawala hadday isugu faantamaan rucaatu libili kuwa geela raaci jiray albuhmu ee madmadow geelakiisii kiisii madmadoobaa waa midka xoolaha carabta ugu liitaa loola jeedaa waxaana ugu nafisan ee ugu fiican waa xumru nacam geelakiisa gudguduudan kaa xataa ma ahee kii madmadoobaa yay qowsaare ka ahaayeen oo ay raaci jireen hadday ku faantamaan fil bunyaani dhismo hadday kuwaa ku faantamaan buu yidhi nebiga waas calaamaadka lagu yaqaano filbunyaani dhismaha ama buhmiga waxaa suuragal ah in qowsaarada laftigooda ay yihiin kuwii madmadoobaayo say geelaa qoraxda ugu raaci jireen ay madoobaadeen ama geeliibaa madmadow fii khamsin shan waxyaaboodna laa yaclamuhunna ma yaqaanaan ila allaahu ilaahay mooye subxaana wa tacaala shan waxyaaboodna ilaahay maahane cid kale oo garan karta oo taqaanaa ma jirto dumma kadib talaa wuxuu akhriyey annebi nebiga sala allahu calayhi wasalam ina allaaha ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday cilmu saacati saacadda qiyaamo cilmigeeda al aaya uma kadib adbara ninkii wuu dib jeediyey shantaa waxyaabood aayaddaa bay ku sugan yihiin ina allaha cindahu cilmu saaca kowde waa saacadda qiyaamo ogaalkeeda wakhtigay dhacayso wayunazilu alghayf xilliga gargaarkii roobku imaanayo wayunazil alghayf wayaclamu maa fi larxaam waxa ilmagalaynka ku jira ilaahay mooye cid kale oo garanaysaayuu ma jiro ma dhicisaa mase waa kaamil noqonaya see xaalkiisu yahay ma dakar baa mase wa unfa ilaahay mooye qof kaloo taqaanaa ma jirto wayaclamu maa fi alarxaam wamaa tadrii nafsun maadaa taksibu hadan naf taqaana waxay beri kasbanaysa ma jiro wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut iyo dhulkay ku dhimanaysaba shantaa waxyaabood ilaahay ayaa qaas u ah umma adbara kadib ninkii wuu dib jeediyey adbara macnaha waxaa loola jeedaa ninkii wuu tegey in allah markay intaa dhacday saa'ilkii su'aasha weyddiinayey waa baxay fa qaala rasuuluullah rasuulkii alla asxaabtiisii wuxuu ku yidhi rudduuhu ii soo celiya war ninkaa tegay intaad ka daba tagtaan ii soo qabtay ii soo celiya falam yarow shay-an ma aysan arkin jaan iyo cirib meel uu dhigay yaa ninkii la waayey way carareen way ka daba tageen meel kastay galeen xaafadihii iyo luqyihii ma aysan arag falam yaraw shay-an qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ma weyseen haadaa jibriilu kaasi waa jibriil ninkaa aad damacdeen inaad ka daba tagtaan ood soo qabataan oo aad weyseen su'aalaha dhowrkana i weydiiyey waa jibriil jaa'a wuu yimid yucallimu asagoo barahaya annaasa dadka diinahum diinkooda asagoo raba inuu dadka diinkooda baro ayuu markaa u yimid yucallimu annaasa diinahum inuu diinkoodii baro ayuu markaa u yimid qaala abuu cabdullaahi abuu cabdullaahi wuxuu yidhi waa imaamu bukhaariye jacala wuu ka yeelay daalika arrintaa kullahu dhammaantii min aliimaan iimaan ayuu ka yeelay intaasoo dhan iimaankuu ku daray oo marka islaam iyo iimaan iyo ixsaan laysku daro ayaa diin markaa ah diin ayaa markaa lagu magacaabaa sidaa darteed riwaayadaha qayb ka mid ah cumar radia allaahu canhu ayaa waxay ku daraysaa inuu rasuulku cumar ku yidhi markuu ninkii tegey atadri man isaa'il ma garanaysaa ninka su'aasha i weyddiiyey markaasuu cumar yidhi maya allah iyo rasuulkiisaa garanayoo yaqaana markaasaa rasuulku wuxuu yidhi jibriil buu ahaa wuxuuna idinkugu yimid diinkiina inuu markaa idin baro riwaayadaha qaar waxay ku dareen inuu cumar yidhi saddex maalmood baa nagaaday kadib buu ii dhahay cumarow ninkii su'aasha i weyddiinaya ma garanaysaa meeshan waxaa la tilmaamayaa isla markii inuu rasuulku yidhi ordaha ka dabataga oo ay waayeen waxaa suuragal ah intuusan nin ku bixin inuu cumar tegay asaga kadibna arrintaa ay dhacday kadibna saddex maalmood kadib uu cumar rasuulku weydiiyey sala allahu calayhi wasalam baabu fadl fadliga uu leeyahay baabkeeda waaye man istabra'a qofkii beri yeelo oo dhorto ilaalsada lidiinihi diinkiisa qofkii diinkiisii xumaan iyo shaki iyo shubahaad iyo wax allaala wixii mutaqaanaa xalaalna aan ahayn xaraanna aan ahayn ee dhexdhexaada iska ilaaliya iska beri yeela qofka noocaasa fadligiisii cancaami qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annucmaan ibni bashiir radia allaahu canhu nucmaan ibni bashiir ayaan maqlay oo yaquul dhahaaya samictu rasuula allaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya alxalaalu bayin xalaashu way caddahay waalxaraamu bayin xaraantuna way caddahay xaaraantu waa bayin xalaashuna way caddahay wa baynahumaa labadooda laakiin waxaa u dhaxeeya mush waxaa u dhaxeeya waxaa labadooda u dhaxeeya labadooda mushabbahaatun waxyaabo mushabbahaad ah waxyaabo isku eg eg ayaa markaa ku dhex sugan wa baynahumaa umuurun mushtabihaad riwaayadaha qaar baa tilmaamay laa yaclamuhaa aynan aqoonin kafiirun min annaasi in badan oo dadka ka mid ah shayga xalaashana aan ahayn xaaraantana aan ahayn ee u dhaxeeya mutashabbihaadka lagu magacaabo ama kuwa lagu magacaabo mushabbahaadka ma yaqaanaan dadka badankooda yar wax yar baa markaa yaqaana laa yaclamuhaa kafiirun min annaasi meesha waxaa laga fahmayaa in yar oo dadka ka mid ahoo fiqi dheer leh yaa garan kara faman ittaqaa qofkii ka dhowrsadoo iska ilaaliya almushabbahaati waxyaabaha mushabbahaadka ah ee dadka shakiga ka gala istabra'a wuxuu beri yeelay uu ilaaliyey lidiinihi diinkiisa iyo wa cirdihi sharafkiisa xataa xalaalba ha ahaado hadduusan nas cada tilmaamin mushabbahaadna uu noqdo ama mushabbahaadna uu noqdo qofka inuu iska ilaaliyaa markaa u roon qofkii ka dhowrsadee farahaba kala baxa diinkiisii sharaftiisii wuu dhowray waman waqaca qofkiisa ku dhaca fi shubahaati shubahaadka qofkii ku dhacana xaaraantuu ku dhacayaa xaaraantuu marka dambe ku dhacayaa tusaalahan oo kale ka raacin qowsaarkii oo kale wiilkii abiraaca ahaa oo yarcaa raacahay arigiisa xawla alximaa sheebaha gaararkooda ximooyinka waa meelaha la ooto waa meelaha goofafkeesaa inta ood i wax loogu wareejiyo in la gala ay mamnuuc tahay gaarkeeda qofka ku raaca oo kale yuushiku waxaa degdegahaya ayu waaqicahu inuu dhex daajiyo inuu dhexdhaco oo arigii uu markaa dhex galo ayaa soo degdegaysa buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa loo dhowaanayaa oo ma la gaarayaa ama soo degdegaysaa inuu markii dambe galo uu markaa dhex daaqo meeshii ximadee markaa la ootay yuushiku an yuwaaqicahu alaa hooyaay waa kelima intibaah ah war baraaruga war soo jeesta dadoo waxa laydiin sheegee wa waina likulli melikin dowlay kasta qof kasta oo melig ah oo madaxweyneha ama boqor ah xima buu leeyahay meel u oodan meel aan loo gelin oo aan loo dhaafin ayaa jirtaa alaa hooyaay wa inna allaahi ilaahay ximihiisa meelaha ilaahay uu ootay fii ardihi dhulkiisana maxaarimuhu waa maxaarimtiisa waxyaabaha uu dadka ka xaaraantinimeeyey waaye meelaha ilaahay u oodan alaa hooyaay wa inna fi filjasadi jasadka waxaa ku sugan mudqad cad yar ama waslad hilib ah mudqada waa cad inta la soo qabto hal mar inta afka la geliyo la calaalin karo ayaa jasadka markaa ka mid ah idaa salaxat hadday hagaagto cadka salaxa aljasadu jasadkaa fiicnaanayoo hagaagaya kulluhu dhammaantii jasadka oo dhan wuu fiicnaanaya wa idaa fasadat hadday fasahaado cadkaa hadduu fasahaado uu hallaabuu qurmo uu xumaadana fasada aljasadu kulluhu jasadka dhammaantii ayaa fasahaadayoo xumaanaya alaa hooyaay wahiya kaana alqalbu qalbiga waayo buu dhahay nebiga kaana qalbiga waayo hadduu fiicnaadana jasadka intiisa oo kale oo dhan wuu caafimaad qaba wuu fiican yahay hadduu xumaadana jasadka intiisa ka soo hartay oo dhan ayaa markaa xumaada baabu addiinu annasiixa diintu waa nasiixa ayuu baab u yahay iyo wa qowlu nebiy nebiga qowlkiisa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam addiinu annasiixatu diintu waa nasiixo diintu waxay ku dhisan tahay nasteexo waa qawaamka diinka waa cimaadkiisa waa naseexada markaa loola jeedaa lilaahi ilaahay bay u tahay subxaana wa tacaala sidee bay ilaahay ugu tahay ilaahay in la rumeeyo wax allaala wuxuu ehel u yahay in lagu sifeeyo in loo khuduuco daahir iyo baatinba in jannadiisii waxyaabihiisa la rajeeyo wax walba oo noocaas ah yay ilaahay naseexo ugu tahay waayo naseexadu waxaa la yidhaahdaa shay labada qofoodba anfaca qofkii sameeyey iyo ka loo sameeyey maradu markay kaa jeexanto ee aad tasho waxaa la leeyahay hebel maradiisii wuu naseexeeyey waayo maraduna way anfacaysaa oo ma sii jiixjiixmayso asaguna way anfacaysaa saa darteed ilaahay markuu qofku intaa u sameeyana wixii uu rabay in loo sameeyaad u samaysay raalli buu kaa noqon adigii sameeyeyna waa lagu jasayn oo abaalgud baa lagu siinayaa lillaahi bay u tahay walirasuulihi rasuulkiisay u tahay inaad rumayso inuu ilaahay soo diray inay yihiin bani aadam ilaahay makhluuqaadka ka doortay walia'immati almuslimiina muslimiinta hogaamiyaalkooday u yihiin iyo wa caamatihim caamadoodaba wa caamatihim macnaha waa caamadii dadweynaha wa qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeyana wuxuu yidhi idaa nasaxuu hadday u naseexeeyaan lilaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam hadday ilaahay iyo rasuulkiisa u naseexeeyaan can jariib ibni cabdillaahi qaale wuxuu yidhi baayactu rasuul allah rasuulkii allaan la mubaayacooday calaa iqaami asalaati salaadda oogiddeeda wa iitaa'i asakaati sakada gudashadeeda iyo wannusxi u naseexayn wax u qabasha iyo wax u tar likulli muslimin muslim kasta loo naseexeeyo in muslim walba loo naseexeeyo oo sidaa loogu talagalo ayaan rasuulka kula mubaayacooday baabu man su'ila qofkii la su'aalo ama la weydiiyo baabkeedii waaye cilman cilmi baa la weydiiyey wahwa asagoo mushtaqilu ku mashquulsan fii xadiidihi xadiidkiisa wacdigiisuu ku mashquulsan yahay xadiid akhrin buu ku mashquulsan yahay su'aalna waa la weydiiyey wixii ka sugnaaday iyo wixii ka socda iyo waxaan ka socon karin buu baab u yahay can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi baynamaa wakhti annabiyu nebiga fii majlisin gole uu fadhiyo majlis waa meel dadku ay isugu yimaadaanoo golo ah markaana la fadhiyo yuxadid nebiga uu majlis fadhiyo kadibna yuxadiu alqowma qoomka uu u xadiifaynayo qoomkii iyo dadkiina uu u xadiid akhrinayo jaa'ahu acraabiyun herbaadiya u yimid nin heerbaadiye ah ayaa golihii yimid nebiga xadiiska uu ku fa qaala wuxuu yidhi matta saacatu goormay saacaddu dhacaysaa saacadda qiyaamo goormay imaanaysaa famadaa waa iska watay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sal allahu calayhi wasalam yuxadiu xadiikiisa macnaa isagoo iska xadiidaynaya xadiif akhrintiisii ayuu nebigu iska watayoo acraabigii uma jawaabin faqaala bacdu alqowmi qoonkii qoobka qayb ka mid ah waxay dhaheen samica wuu maqlay nebiga maa qaala wixii acraabigan iyo heerbaadiyahan uu yidhi rasuulku wuu maqlay sala allahu calayh wasalam fa kariha maa qaala wixii uu yidhi ayuu markaa karaahsaday nebigu wuu maqlay sala allahu calayh wasalam su'aasha laakiin wuxuu u jawaabi waayey su'aashuu karaahsaday waa uu nacay wuxuu yidhi wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen bal iska daaya lam yasmac maba maqlin baa nebiga rasuulka oo maqla kama aamusi lahayn waa u jawaabi lahaa qoorna saasay markaa yidhaahdeen wuxuu ugu jawaabi waayey su'aashuusan maqlin xataa idaa qadaa ilaa uu dhammaystay xadiidahu xadiidkiisa ilaa xadiid akhrintiisii uu bogay uuna dhammeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ayna ayna saa'il aaway saa'ilkii ayna mashkuuraani macnaha waa shakiyo waxaan u malaynayaa buu yidhi assaa'ilu can isaaca inuu yidhi aaway kii saacadda qiyaame i su'aalaayey aaway saa'ilkii su'aasha i weyddiinayey qaala acraabigii wuxuu yidhi haa ana yaa rasuula allah haa buu yidhi ani waayo rasuulkii ilaahayo qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haa ana yaa rasuul allah markuu ninkii yidhi qaala sala allahu calayhi wasalam idaa ama fa idaa diyacat alaamaanatu amaanada haddii la dayaco fa idaa haddii diyacat alaamaanatu amaanada la dayaco qof ammaano wanaajiya haddii la waayo fantadir isaacata saacadda qiyaama sug qof ammaano hagaajiyo iyo qof ammaano dhaqaaleeya haddii la waayo saacadda qiyaama sug qaala ninkii wuxuu yidhi kayfa idaacatuhaa waa sidee dayacitaankeeda see loo dayacayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa wusida almru amarka haddii loo tiiriyo loo dhiibo maamulkii madaxtinimada ilaa hayri ahlihi ahalkiisa kayrkii qofaan u cuntamin ehelna aan u ahayn fantadir saacata saacadda qiyaamo sug buu yidhi saacadda qiyaamo sug haddii madaxtinimada iyo maamulka iyo amarka iyo talada kulli loo dhiibo qofaan ehel u ahayn baabu wuxuu baab u yahay man rafaca sawtahu qofkii codkiisa kor ugu qaada bilcilmi cilmiga dad buu wax barayaa dad buu cilmi u sheegayaa su'aal buu ka jawaabayaa qofka codkiisa kor u qaada ma bannaan tahay can cabdullaahi bni camar qaala wuxuu yidhi takhallafa takhallafa waxaa gadaal maray cannaa xaggeennoo naga dib dhacay annebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam annebiyu ayaa naga dib dhacay nebigii fii safratin safar dhexdii saafarnaahaa aan la safarnayn safar aan nebiga la safarnay ayuu naga dib dhacay fa adarakanaa haddana wuuna soo haleelay <clears throat> macnaha wuuna soo gaaray waqad arhaqtanaa ayadoo ayna soo dabooshay assalaatu salaaddii xilligii <clears throat> salaadana la gaarayo salaaddii ayna soo dabooshay wanaxnu annaguna natawada'u aan weysaysanayno ayuu naga daba yimid fajacalnaa aan guda galnay oo aan yeelnay namsaxu inaan masaxayno calaa arjulinaa lugaheena lugahana aan si fiican loo dhaqayn waysqaadka oo haddana tartiib aan u masaxayno fanaadaa waa dhawaaqay oo wuu qayliyey rasuulka biaclaa sawtihi codkiisa kii u dheeraa buu ku qayliyey weylun halaag lilacqaabi cirba ayuu u sugnaaday halaag cirbaday u sugnaadeen wiilkaasoo min annaari naarta xaggeeda ka ahaaday maratayni aw alaaa laba jeer ama saddex jeer buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam baabu maa jaa'a wixii ku yimid baabkeedii waaye fi lcilmi cilmiga iyo wa qowli illaahi ilaahay qowlkiisa tacaalaa sarreeyey uu yidhi waqul dheh rasuulkii allow rabbi rabbigaeyow zidnii cilman cilmi ii siyaadi ilaahayow cilmi ii kordhi dheh can shariik bin cabdillaahi ibni abi namirin annahu samica ninkaasaa wuxuu maqlay anas ibni maalik oo yaquulu odhanaya dhahaya baynamaa wakhti naxnu annagoo juluusun fadhina maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa nasiib badnaayeena nebigay masjidka la dhex fadhiyaan mar bay odhanayaan nebigii baan la saxuuranay mar bay odhanayaan nebigii baan la tukanay mar bay odhanayaa nebigii baan la safarnay naxnu juluusun maca annebiy nebiga micigiisaan filmasjidi la fadhinay dakhala rajul nin baa soo galay calaa jamalin rati dushii saaran nin awr ama geel saaran baa soo galay masaajidkii buu la soo galay fa anaakhahu wuu tukiyey macnaha wuu fariisiiyey waa wuu fadhiisiiyey geeliisii filmasjidi masaajidka dhexdiisa uma ka bacdi caqalahu wuu dabrayoo wuu jilib xiray <clears throat> waa caraabi uma kadib qaala lahum dadkiibaa wuxuu ku yidhi ayukum muxam ayukum muxammadan kiineebaa muxamed ah ma yaqaano intiinaan meesha fa fadhisaa kee muxamed ah waannabiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalama muttaki'un wuxuu ahaa kii ku dengiigay oo dhinacdhinac u fadhiya bayna dahraanayhim dhexdooda saxaabada dhexdoodu iska fadhiyaa lama garanayo ma fahmaayo waayo xariir iyo waxyaabo noocaas oo dadku kaga soocan yahay ma jirto kursi dheer uu ku fadhiyo dahab ah ma jiro saxaabadu xusun xusun intuu saa dhinac dhinac ugu fadhiistay yuu dhexdooda isaga jiraa wuu la sheekaysanayaa sala allahu calayh wasalam saxaabadii dhexdoodana uu rasuulku yahay faqulnaa waxaannu ku nidhi haada alrajul ninkaa alabyadu ee cad almuttaki'u ee dengiiga waayo moxamed maxamaa raadinaysaa haada alrajul waa ninkaa alabyadu ee cad almuttaki'u ee markaa dengiiga oo dhinac dhinac u jiifa fa qaala lahu rajul ninkii baa wuxuu ku yidhi ibna cabdiilmuallibi maxamedka aan rabo maxamed kasta ma aha waa ina cabdiilmuallib ina cabdiilmuallib ayaan markaa rabaa faqaala lahu nebiyu nebigaa u soo jawaabay oo ninkii wuxuu ku yidhi qad ajabtuka waan ku ajiibay hee macnaha qad ajabtuka buu dhahay nebiga macnaha waan ku maqlay ayuu marka ula jeedaa rasuulka sal alla calah wasalam waan ku maqlay oo waa aniga saasuu markaa rasuulku yidhi faqaala rajulu ninkii wuxuu ku yidhi lilnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi innii anigu saa'iluka su'aal baan ku weydiinayaa waan ku su'aalayaa markaan ku su'aalana e, markaan ku su'aalo famashadtuka waan kugu xoojinayaa waan kugu adkaynayaa calayka korkaaga fi lmas'alati su-aashan aan kugu adkaynaa buu yidhi ilaaha herbaadiye ah muxamedow haddaad inac cabdulmutalib tahay waan ku su'aalayaa waan kugu shidaynayaa oo waan kugu adkaynaa oo waan kugu xoojinayaa calayka korkaaga fi lmas'alati ee falaa tajid calaya ha ii caroonin fii nafsika nafsadaada falaa tajid ha helin calaya korkayga fii nafsika nafsadaada ha ii caroonin buu ula jeedaa u cudurdaartay fa qaala nebigu wuxuu yidhi sal camaa badaa laka wax allaala wixii kuu daahira oo kuu soo muuqdo oo aad doonto isu'aal buu dhahay nebiga sal weydii camaa badaa laka fa qaala wuxuu yidhi ninkii caraabiga ahaa as'aluka birabbika rabbigaa ayaan kugu su'aalay iyo wa rabbi man qablaka intii kaa horaysay rabbigoodee allaahu arsalaka ilaahay miyaa kuu soo diray ila annaasi kullihim dadkoo dhan dadkoo dhan ilaahay maa kuu soo diray su'aashaasuu weydiiyey ila annaasi kullihim faqaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma nacam haa buu dhahay nebiga haa ilaahayaa dadkoo dhan ii soo diray su'aalo ad adag ayuu weydiinayaa wayna noo sii socotaa wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam